alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira baabka boqol iyo lixyo soddon baabu asalaami cala asibyaan wuxuu u baab yahay salaamta carruurta la salaamayo inay mashruuc tahay ayuu u baab yahay xadiiska siddeed boqol iyo toddobiyo lixdan can anasin radia allaahu canhu annahu mara cala sibyaan anas ibnu maalik wuxuu soo maray carruur buu soo maray fa calayhim waa salaamay wa qaala waxau yidhi anas baa odhanaya kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yafcalu rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yafcaluhu mid sameeya ayuu ahaan jiray oo caruurta markuu soo maro waa salaami jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanaya carruurta in la salaamaa inay tahay mashruuc ayaa laga qaadanaya oo sunnadii nebiga ay taho nebigu calayhi salaatu wasalaam uu salaami jiray ayaa laga qaadanaya anasna isagoo ku dayanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam buu carruur intuu soo maray salaamay waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni nooc tawaaduca ayaa laga qaadanaya waa in carruurta yareer la salaamaa ee aan qaangaadhka ahayn in la salaamaa dee waxa weeye tawaaduc baa ku jira cidda salaamaysaa way tawaaducaysaa yacni waxa weeye yacni sifo wanaagsan oo akhlaaq wanaaga ah oo tawaaduca ayaa ku sugan taasina waa ku sugan tahay carruurta yaraydna marka waxaway dadka waaweyneen inay salaamaan way ku farxayaan marka waxaweye akhlaaq wanaaggiina waa ku jiraa akhlaaq wanaaggiina waa ku jiraa ta kale waxa weeye waa nooc tarbiya oo lagu tarbiyaynaayo salaamta iyo in laysi salaamo oo haddii marka dadkii waaweynaa ay salaamayaan carruurtii iyaguna marka dambe waxay la qabsanayaan inay salaamaan ay ku dhiiradaan marka nooc tarbiya ah baa ku jirtaa muttafaqun calayhi baabka boqol iyo toddobiyo soddon baabu salaami arajuli calaa zawjatih wuxuu u baab yahay salaamta ninku salaamo ayuu u baab yahay calaa zawjatihi ooridiisa ama haweenaydiisa uu salaamo ayuu u baab yahay waalmar'ati iyo qof dumara inuu salaamo ayuu u baab yahay oo min maxaarimihi maxaarimtiisa ka mida ah. yacni dadka aan gayaanka u ahayn sharcan ee waxa markaa guurkoodu ka xaaraan yahay si abadi ah uga xaaraan yahay yacnii salaamta uu salaamo ayuu u baab yahay wa calaa ajnabiyatin gabadh markaa ajnabiyada ah oo bimacnaa gabadhaan maxram u ahayn inuu salaamo inay bannaan tahayna waa u baab yahay iyo wa ajnabiyaatin dumar jamacoo ajnebi ah aan maxaarim u ahayn ee gayaan u ah sharcan laa yakhaafu alfitnata bihim haddaba kuwan dambe ajnabiyada iyo ajnabiyaadka qayd baa ku xidhan dumarka gayaanka u ah sharcan ee salaamta uu salaamayo goor muu salaamayaa laa yakhaafu alfitnata bihin yacni waxa weeye waa inaanu ka baqayn inuu ku fitnoobo hadduu ka baqaayo inuu ku fitnoobo inuu salaamo maaha oo la hadlo maaha inuu salaamo oo la hadlo maaha dumarka ajnabiyaadka ahoo laa yakhaafu alfitnata aanu fitno ka baqayn uu ku fitnoobo bihinna iyaga sababtooda inuu ku fitnoobo inuu iyaga ku fitnoobo aanu ka baqayn ee hadduu ka baqaayo inuu ku fitnooba yaanu isku salaamin wa salaamihinna bi hada sharti wuxuu kaloo baab u yahay salaamta markaa la salaamayo dumarkaas ajnabiyaadka bihada sharti shardigaa lagu salaamayo yacnii hore waa u sheegay laa yakhaafu alfitnata bihin laakiin si cad buu doonayaa inuu u sheego oo mafhuum ahaan baa loo fahmayey laakiin manduuq ahaan buu doonayaa inuu u caddeeyo odhah ahaan ku caddeeyo ya si waxa weeye markaa loo dareemo inaynay bannaanayn haddii fitno laga baqaayo in lagu fitnoobo dumarka in lala hadlo iyo in la salaamatoonna inay bannaanayn ayuu doonayaa inuu nasgareeyo oo si cad u sheego rabaa bi hada sharti marka shardiga lagu salaami karaa dumarka ajnabiyaadka waxa weeye waa in markaa fitno aan laga baqayn ee haddii fitno looga baqaayo in lagu fitnoobo lama salaamayo zawjadiisa inuu salaamaa waa mashruuc xadiiskii horena waa soo gudagelaysaa idaa dakhalta calaa ahlika fasallim yakun barakatan calayka wa calaa ahli beytik xadiiska aynu soo marray yacni mawdica waa khuseeyaa daliilna waa u yahay waalmar'ati min maxaarimi qof dumaroo maxram u ah inuu salaamana iyaduna waxay soo gelaysaa cumuumkii adilada sheegayey in markaa waxaweyaan yani markaa la salaamo fitnana markaa miday ka imanaysa ma aha markaa saas aawadeed salaamtii la faafinayay ee la ciddii kulantaba ay isi salaamaysay ayay soo gudagelayaan dumarka maxaarimta ah yacni maxramna waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa qofka dumara ee marka waxa weeye ninka ayna isguursan karin sharcan ee guurkooda aanu isu bannaanayn ee si abadiya ay isaga xaaraansan yihiin qaydka abadi baa shardi ah si abadiya ay isaga xaaraansan yihiin xurmada caynkaasina aynay ku iman sabab macsi ayna ku iman ee ay ku timi marka waxaweye binasabin aw sihrin aw radaaca saddexdaa mid ay ku timi ee sabab macsiye hadday ku timi markaa taxriimku ku yimi sida markaa licaankii oo kale gabadhii markaa waxaw ninka ay licaantameen yacni waxaweye si abadiya isaga xaaraan noqdeen laakiin bisababi macsiya isaga xaaraan noqdeen maxramna noqon mayso maxram ma noqonayso marka bisababi macsiya ayna ku dhicin waxaa laga reebayaa noocaas weeye taasaa laga reebaya dumarka marka ajnabiyaadka hadday mid yihiin iyo hadday jamac yihiinba ma la salaami karaa mise lama salaami karo bacdu ahlicilmi tafsiil bay maraan waxay yidhahdeen dumarka waxay u kala qaadaan in marka ay tahay gabadh dhallinyaro ay tahay iyo gabadh weyn oo islaana aynay tahay bay culamada qaarkood u kala farqiyaan markaasay waxay yidhahdaan hadday dhallinyaro tahay gabadh ajnabiya oo dhallinyaro ah hadday tahay waa karaahiyo haddaan fitno laga baqin yani markaa weliba nin dhalinyari uu salaamo karaahiye weeyaan bay yidhaahdeen culammada qaarkood haddii fitno laga baqana waa xaaraan bay yidhahdeen cala kulli xaal culamada qaarkoodna xukunka waa camimeen oo waxay yidhaahdeen ama dumarkaasi dhallinyaro ha noqdaan ama dumar waaweyn ha noqdaane haddii fitno laga baqana waa xaaraan haddii fitno aan laga baqinna waa bannaan tahay oo waxay noqonaysaa marka mid karaaha ka maran ayay noqonaysaa ahlucilmiga qaarkood saas yadaa bay markaa mareen oo ay markaa xukunkan ku xidheen xaalka fitno laga baqo ay ku xidheen daahirka tarjamada markaa nawawina waxaa ka muuqata yacni inuu sidaasun markaa maraayo waayo ajnabiyaadkii ma kala qaadin ma qaar dhallinyaro abaa oo shaabaat ah mise waa qaar markaa cajuusada ah yacni taas yadaa tafsiilkaasi waxba ma gelin marka daahirka cibaaradiisu waxay u eg tahay inuu shardigaasun hadduu jirana inay marka waxa bannaan tahay haddii marka aanu jirinna inaynay bannaanayn yadaan la kala farqinayn ma dhallinyaray yihiin dumarkaasi mise waxaweye qaar waaweyn oo islaama abay yihiin yadaan taa la kala saarayn xadiidka sideed boqoliyo sideed iyo lixdan can sahl bni sacdin radia allaahu canhu qaala kaanat fiina imra'atun sahl ibnu sacdin waxa uu yidhi waxaa nagu dhex sugnayd imra'atun qof dumara wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd kaanat lana cajuusun waxaa noo sugnayd islaan ayaa noo sugnayd cajuus waxaa la yidhahda waa qofka dumar ee weyn ee islaanta ah weeye ta'na lama geliyo sida fasiixa cajuusun baa la yidhahdaa cajuusun ayaa la yidhahdaa odayga isaga cajuus lama yidhaahdo isaga shaykh baa la yidhahdaa shaykh ayaa la yidhahdaa marka cajuus laakiin looma isticmaalo yani marka wa abunaa shaykhun kabiir cajuusun may odhan saas aawadeed cajuus waxay ku gaartay yidhahdeen culamada qaarkood islaamahay ku gaartay islaanta ayay ku gaartay laakiin luqo markaa aan kollay yani fiicnayn bay waxay yidhaahdeen waa lagu itlaaqi karaa odayga laftiisa cajuus calaa hada cajuusatun waa la odhan karaa laakiin sida fiicani waa sida hore weeye inaan markaa odayga la odhan cajuus ee shaykhu la yidhaahdo waana siday qur-aanka ugu timi cajuusatunna aan la odhan waayo dee qur-aanka waxay ugu timi cajuus bay ugu timi iyadoo markaa waxae ta ayaan la socon ayay ugu timi marka sida fasiix waa saas ta'hudu min usuuli silqi fatatraxuhu fi lqidri ta'hudu waa soo qaadi jirtay min usuuli silqi yacni waa nooc khudaar ah oo koostada baashan la yidhaahdo caleemahan koostada la yidhahda ama koostaatada yani xagga koonfurtana koostaata la yidhahdaa xaggeena koosto labaduba kolley waa uun ajnabi midna inay ingiriisi taanfiraya midna talyaani tahay marka waa caleemaha marka khudaarta ah ee balballaaran sida marka waxa weeyaan saladhkoo kale u eg yihiin laakiin aad bay u cagaaran yihiin koosta ama koostaata la yidhahdaa marka taasay waxaweye soo qaadi jirtay yani iyadiiyo markaa meeshay ka baxdayba asalkeedii la socdo fatatraxuhu waxay ku tuuri jirtay fi lqidri waxay ku ridi jirtay dheriga digsigay ku ridi jirtay wa tukarkiru xabaatin waxay markaa midximin jirtay xabaatin xabuub ama badar min shaciirin heed ah heeddii bay soo qaadi jirtay heeddii bay deedna burburisaa dabeedna markaasay waxa weeye markaa yacni ku dartaa fa idaa sallayna aljumucata labada nooc bay isku daraysaa yani noocan markaa silqiga iyo marka waxa weeye shaciirka ayay markaa isku daraysa fa idaa sallayna aljumucata markaannu jumcada soo tukanno wansarafnaa aanu ka soo laabanno jumcadii nusallimu calayha waa salaami jiray fatuqadimuhu ilayna way noo soo hormarin jirto waa noo keeni jirtay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey qowluhu tukarkiru tukarkiru waxaa looga jeedaa ay tadxanu way midximin jirtay way burburin jirtay oo midximin jirtay marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa mawdicu shaahid wuxuu u keenay islaantaa inay salaami jireen yacnii riwaayadan baa sii caddaynaysa cajuus inay ahayd islaantaa inay salaami jireen baa xadiiskani tilmaamaya wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baynay dhici jirtay marka waxay leedahay eh, xukum taqriiriyay leedahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu noolaa saxaabadu waxay sameeyeen haddii markaa aanu ku inkirin oo arrinka aanu u diidin waxaa lagu xambaaraa inay bannaanto xukum taqriiriya ay leedahay taqriirna xukman inay tahay ishkaal baa la soo arooriyaa ku saabsan armaan nebigu ogayn calayhi salaatu wasalaam culammadu waxay kaga jawaabayaan nebigu ama ha ogaado ama yaanu ogaani xuja weeye sababtuna waxay tahay dee ilaahay baa wax walba og haddii marka arrinkaasi aanu bannaanaan lahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo waxyoon lahaa waxii baa loogu sheegi lahaa waatii jaabir bni cabdillaahi abuu saciidin khudri ay yidhaahdeen kunna naczilu waalqur'aanu yanzil casli baanu samayn jiray iyadoo qur'aanku soo degayo marka waxay u jeedaan casligu inuu bannaan yahay casliguna waa shay u dhacaya si khafi ah casligu waxa weeye waa ninku inuu haweenaydiisa u tago oo dabeedna markaa biyaha dibadda ku daadiyo taasaa waxaa laga tilmaamayaa casli marka wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu samayn jiray buu yidhi ina allaha laa yastaxii min alxaq marka qur-aankuna waa soo degi jiray wuxuu u jeedaa haddii arrinkaasi aanu bannaanayn waxyi baa ku soo degi lahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo waxyoon lahaa sidaa inaan la samayn marba haddayna dhicin in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday inaan saa la samayn mar haddayna taasi dhicin oo waxyi nebiga loogu sheegin oo arrinkaana laga reebin waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay waxaa laga qaadanayaa oo kale tani inay soo noqnoqon jirtay oo ficilkani markaa kolley uu dhici jiro islaantaasi ay ahayd islaan ixsaan badan inay ahayd ayaa markaa laga qaadanaya daahirna waxay ku tahay inay markaa ajnabi ka ahayd waayo haddaanay ajnabi ka ahayn sahal wuu sheegi lahaa waa tilmaami lahaa inay maxram u ahayd waa sheegi lahaa waxaanay ku tusinaysaa keligii inaynay siin jirinee isagiiyo cid kaloo wehelisaba inay siin jirtay faida sallayna aljumucata wansarafna nusallimu calayha fatuqadimuhu ilayna damaa'irtan wuxuu ka dhigay jamac buu ka dhigay sallayna iyo wansarafna iyo nusallimu calayha fatuqadimuhu ilayna dhammaan waxay tilmaamaysaa damaa'irtani waxaway jamacnimay tilmaamaysa yani jamac ayay ku yimaadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam silqiga iyo shaciirka inuu isku cunay xadiis baa ku arooray xadiis ayaa ku arooray yani saasoo kale tilmaamaya marka fawaaidna waa loo sheegay kolley marka haddii yani markaa silqiga ama koostada iyo shaciirka heedda laysku cuno yani fawaaid marka inay leedahay yani marka ayaa la sheegay xadiidka siddeed boqol iyo sagaal iyo lixdan wa ummi haani fakhitata binti abi aalibin radia allahu canha waxay walaala ahaayeen cali bn abi aalib bay walaala ahaayeen marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmaadee rumay ahaayeen waana tii cali ka cabatay maalintii yowma alfatxi ninkii qabi jiray nin ayaa qabi jiray gaaladii ka mida islaamnimadeed waa dib dhacday ninkaas waxa weeye gaalka ahaa ee qabi jiray waa marka waxaweye waa baxsaday oo maalintii marka wax beder markuu baxay siduu uga indhaqarsaday meeshii dib uguma soo laabmin ninkeedii marka waxa weeye waa ka tegey ma islaamin maalintii fatxi waxay samaysay yowma alfatxi nin markaa dumaashigeeda ayay magangelisay way islaamtay nin dumaashigeeda ayay magangelisoo gaaladii ka mid a markaasaa cali bnu abi aalib wuxuu ku yidhi maadaa wax magangelin karaa waa dilaya anigu iyadoo ka cabanaysa walaalkeed ayay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay tii yaa rasuul allaahi hebel baan magangeliyey haddaanu muhaani ahay hebel baan magangeliyey ina abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilayaa magaciisa may sheegin ogaa dee markaa cadhada ay ka cadhaysantahay daraaddeed ina abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilaya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad ajarna man ajarti yaa ummahaani ciddaad magangelisay waa magangelinay ummahaani saasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam yowma alfatxi waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u imi maalintii fatxu makka waxaan u imi wahuwa yaqtasil walxaal huwa isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam yaqtasilu u maydhanayo wa faatimatu faatimana tasturuhu bithawb ay ku asturayso mara ay ku asturayso maray ku qarinaysaa fa sallamtu waan salaamay wadakarat alxadiisa xadiiska ayay sheegtay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiiskan baabay qisadu ku jirtay marka mawdicu shaahid waxaa loo keenay inay markaa ummahaani nebiga calayhi salaatu wasalaam inay salaamtay ayaa loo keenay dee nebiguna salaamtii waa ka qaaday calayhi salaatu wasalaam markaa salaamtii inay dumarkii ajnabiyaadka ahaa haddii fitna aan laga baqin eh, ay salaami karaan raggii ajnabiga ahaa iyaguna salaami karaan ama ay salaanta ka qaadi karaan ayaa xadiidku daliil u yaho laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya xadiidka siddeed boqoliyo toddobaatan wacan asmaa binti yaziida radia allaahu canha qaalat mara calayna nabiyu sala allahu alayh wasalam fii niswatin fasalama calayna asmaa waxay tidhi asmaa binti yaziid nabiga calayhi salaatu wasalaam baana soo maray fii niswatin yacni jamac dumara anoo ku dhex sugan ayuuna soo maray yacni xaalan markaa fii niswatin ay fii jumlati niswatin xaalan ahay mid ku dhex sugan dumar jamaca dhexdood xaalan ku sugnahay buuna soo maray fasallama calayna waana salaamay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasan wuxuu yhi waa xadiis xasan ah wa hada lafdu abi daawuud kani waa lafdiga abi daawuud weeye waa lafdiga abu daawuud weeyaan wa lafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam mara fi lmasjidi yowman in rasuulku sala allahu aleyh wasalam masjidka uu soo maray gudihiisa yowman maalin maalmaha ka maalin buu soo maray wa cusbatun min annisaa'i walxaal cusbatun koox min annisaa'i dumarka ka midiina qucuudun ay fadhiyaan fa alwaa biyadihi bitasliim fa alwaa waa ishaaro waa tilmaamay biyadihi gacantiisu ku tilmaamay bitasliimi salaam ku tilmaamay yacnii riwaayada hore ishaarada ma sheegin riwaayada dambena wax salaama ma sheegine yacni markaa inuu gacanta ku tilmaamay bes salaamtii ayuu tilmaamaya laakiin arrinka ku saabsan in lagu jamcinayo la odhanaayo waxaa lagu xambaarayaa labaduba inay dhaceen waxa weeye waa waxaa sameeyey bacdu ahlicilmi waa sida nawowi markaysa markaa ku xambaarayo yaa ku xambaarayo ikhtilaaf riwaayadu iskhilaaftay ay wax ku cilleeyeen bay culammada qaarkood ay mareen marka horena marka waxaan yani sanadka dee uu dacfi ku sugan yahay ikhtilaafkanna marka uu ku yimi ikhtilaafkanna uu markaa ku yimi riwaayo labada kulminaysana lama hayo sheegaysa waa salaamay gacantana waa ku tilmaamay marka inay riwaayadanna waxay sheegaysaa fa alwaa biyadihi bitasliim salaamta gacantiisa ku ishaaray uun laakiin waa ku dhawaaqay salaamtii ma odhan laba raawi oo kala duwan baana isku khilaafay raawiga markaysaga labada yacni markaa siqada badani ee bukhaari iyo muslimba ku ixtijaajeenna waa riwaayada markaa sheegaysaa fa sallama calayna riwaayada abi daawuudka weeye ya kan kale markaysaga nin isagana waxa weeyaan markaa wax ku jiraan xifdigiisa ayaa la gaar noqday labada riwaayabana waxaa la gaar noqday gebigoodaba yani xadiidka oo la tafaruday shahru bnu xawshab culamada qaarkoodna waxa weeye waa nin la isku khilaafo ay daciifiyaan qaarna waxa weeye markaa ay waxa weeye markaa soo dhoweeyaan oo taxsiiniyaan laakiin waxay yacni wixii uu la tafarudo oo weliba uu isagu isku khilaafay oo sida iyo sidaba looga soo wariyey yacni waxa weeye inaanu saani u dabdin ayay markaa tilmaamaysaa sidaas aawadeed baa sheekh albani oo xadiidka u daciifiyey oo yidhi xadiidkani ma asixin baabu taxriimi ibtidaa'ina alkaafira biasalaami wa kayfiyati raddi calayhim waistixbaabi asalaami cala ahli majlisin fiihim muslimuuna wa kufaar in lagu bilaabaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay alkaafira gaalka lagu bilaabo bisalaami salaam in lagu bilaabo gaalka inay xaaraan tahay ayuu u baab yaho baabkani ka warramayaa wa kayfiyati raddi calayhim iyo qaabka loogu celinayo gaalada salaamta hadday iyagu salaamta bilaabaan waistixbaabi asalaami calaa ahli majlisin fiihim muslimuuna wa kufaar iyo salaamta in la jeclaysta in la salaamo oo la sunnaynaayo calaa ahli majlisin ee qolo meel fadhida oo fadhi markaa u ehel ah makaanu fadhi u ehel ah in salaam lagu bilaabaa inay sunna taho la jeclaysanayo ayuu baab u yahay qoladaasoo fiihim muslimuuna wa kufaar qoladaasoo gaalo iyo muslimiinba ku jiraan bimacnaa gaalo iyo muslim isku jira haddii loo yimaado salaamta in lagu bilaabaa inay sunno tahay oo gaala ku jirta aan salaamta looga daynayn ayaa uu ku saabsan yahay baabku marka wuxuu ku saabsan yahay saddex mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay waa in gaalada aan salaamta lagu bilaabin noocay doonanba gaaladaasi ha noqdaane taasi waa qodob waayo salaamtu waa min baabi takriim salaamtu waa min baabi takriim sharfis la sharfaayo noocaas wey marka gaalkiina ma mudnataa masalada labaad waxay ku saabsan tahay qaabka looga radinayo salaamta looga celinaayo hadday salaamta bilaabaan ayay ku saabsan tahay masalada saddexaadna waxay ku saabsan tahay gaalo iyo muslim isku jira haddii lagu soo baxo in la salaamaayo laakiin waxaa la niyoonayaa in muslimiinta la salaamaya la niyoonayaa waa marka salaamta la salaamayo oo marka assalaamu calaykum lagu odhanaayo niyada waxaa la niyoonayaa si gaara muslimiinta in loo salaamayo ayaa la niyoonayaa in gaalada markaa salaamtuna ku dhacayso laguma darayo niyada laakiin khusuuska muslimiinta ayaa loo niyoonayaa si aanu qofku ugu dhicin gaalo inuu salaamku bilaabay xadiidka sideed boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatane wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa tabda'u alyahuuda walnasaara bisalaam rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam laa tabda'u ha ku bilaabina alyahuuda yahuudiya walannasaara nasaaro toonna yahuudiya kiristaan toonna ha ku bilaabina bisalaami salaam ha ku bilaabina faidaa laqiitum axadahum fii ariiqin haddaa kula kulantaan midkood ee yuhuud ka mida ama nasaaro ka mida fii ariiqin wadda'a kula kulantaan fadaruuhu u dhibgeliya ilaa adyaqihi wadada halka ugu cidhiidhsan u dhibgeliyo waddada ha u waasicinnina looma jeedo in la dulmiyo oo markaysaa waddada lagu riixo yacni gidaarka lagu riixo maaha oo gidaarka lagu dhajiyo laakiin waxaa loo jeeda waddada ha u waasicinnina meesha waasicee bannaan ha uga baydhin iyaga takriima sharfaysaan iyagu meesha cidhidhigaa ha maraan laakiin ma aha in la dulminaayo oo gidaarka lagu dhejinayo ma aha oo dulmi loo geysanayo muraadku ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa waddada ha u waasicinnina ee idinku markaa halka waasice wanaagsan yacni idinku mara rawahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa soo wariyey xadiisku wuxuu sheegayaa laba mas'alo masalada koowaad waxay tahay yuhuudda iyo kiristaanka inaan salaam lagu bilaabin waa nahyi nahyigaa bacdibaa waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa litanziih karaaha looga jeedaa laakiin saxiix ma ah sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo inay xaaraan tahay gaalada in salaamta lagu bilaabo ayaa markaa saxiix ah oo sax ah waayo qaacidadu waxay tahay annahyu yaqtadii ataxriim nahyi hadduu sharciga ku soo arooro xaaraantinimo inbuu keensadaa wax ka leexiyey haddaan la helin taxriimka wax ka leexinayana lama hayo marka asalkii nahyiga lagu yaqaanay oo taxriim ahaa ayaa lagu xambaaraya marka gaaladii in salaam lagu bilaabaa waa xaaraan bacdu yidhi waa jiraan waa bannaantahay gaalada in salaamta lagu bilaabo waayo adilada caamka baanu deliishanaynaa oo istilmaamaysaa fa afshuhu baynakum in salaamta la faafiyo markaad tilmaamaysa laakiin qowlka noocaasi waa khala waa khaa waa zalla ciddii tidhi waxa weeye waa simbiriixo ka dhacday weeye sababtu waxa weeyaan mas'ale daliil khaasa leh daliilkii caamka ahaa in la deliishadaa ma suuragal ah haddii daliil caami markaysaga uu soo arooro daliil khaasina masalada ku soo arooro labaduna kala duwan yihin oo iskhilaafsan yihiin oo waxa caamku amrayo ama bannaynaayo khaasku uu reebaayo yacni khaaska ayaa khasisaya caamkii oo cumuumkan caamnimo looma deliishan karee masaladan khaaska waa laga istisnoonaya waa laga reebayaa marka caam iyo khaas yimaadaan ayna iskhilaafsan yihin oo takhaaluf ku jiro waa in laysku khasisaa waa in la laysku khasisaa si labada deliil loo kulmiyo labada deliilna waxay ku kulmayaan in la yidhahdo caamka iyo khaasku way iskhasisayaan bay ku kulmayaan in la yidhahdo caamka daraaddii baan khaaska markaa nahyiga uga leexinayaa taxriimkana ma suuragal aha ee waxay noqonaysaa waa laysku khasisayaa waayo jamci baa waajiba shamcigaasina wuxuu ku imanayaa nahyigana in taxriimkiisii lagu xambaaro amarka caamkee soo aroorin cumuumkiisa loo daayo laakiin laysku khasiso labada la kala reebo la yidhaahdo salaamta faafiya oo ciddii aan gaalo ahayn ha ku faafiya yani markaasaa la yidhahdo markaa saas aawadeed labadu saasayna isu diidan markaa daliilka khaaska in lagu camal falo oo mas'aladan markaa uu khaaska ku yahay isagaa nas ku ah yani isaga la qaato weeyaan marka qalad weeyaan qowlka odhanaya daliilka caamka aan daliishanaynaa taas macnaheedu waxay tahay daliilkan muxkamka ee soo arooray ee nahyiga ah inay markaa ka tegayaan sabab bannaynaysa in looga tagaana meesha ma taal waayahay xadiisku wuxuu sheegay yahuud iyo nasaara gaaladii kale ka waran ila gaalada kale ma sheegine waxaa la odhanayaa cillada looga reebay yahuud iyo nasaara in salaamta lagu bilaabaa waa maxay ma yahuudinimada ma nasraaninimada ma ahlu kitaabnimada ma gaalnimada sababtu waa maxay ma yuhuudda iyo nasaaraduunbaa gaarnimo loo necab yahay ee gaalada kale waa ka dhow yihiin maya taasi ma jirto axkaamaha qaarkood marka la eego yahuud iyo nasaaradabaa yacni xukum dhow oo wax aan gaalada kale yaga xaggooda inooga bannaanayn ayaa yuhuud iyo nasaarada inooga bannaan waayo dumarkii yahuudiyaadka ahaa iyo kuwii nasaarada ahaa hadday yihiin qaar dhowrsoon oo zinadii ka dhowrsoon ninkii muslimkaa ah waxaa u bannaan inuu guursado xukumka caynkaasaana kalama sinna gaalada kale kalama sinna waa midda labaadee yuhuudda iyo nasaarada dabaa'ixdooda wixii ay gowracaan ee shareecadoodu ay banaynaysay haddii ay bireeyaan innagana waa inoo xalaal wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilu lakum gaaladii kale taa waa kaga duwan yihin marka haddaad eegto axkaamaha qaarkood yuhuudda iyo nasaaradaa dhow marka yuhuudinimada iyo nasaaranimada ama ahlukitaabnimada kitaabnimada daraaddeed looma odhan ugu bilaabina salaamta idan waxaad garanaysaa waxa loo diidayo in loogu bilaabaa salaamta inay tahay gaalnimada daraaddeed gaalnimada daraaddeed inay tahay waxa markaa loogu diidaya in salaamta loogu bilaaba marka xukunka lafdigiisu khaasba ha ahaadee cillada ama sababtu maadaama ay tahay sabab caam ah ay tahay xukunku wuxuu noqonaya caam buu noqonaya oo macnuhu wuxuu u dhacayaa gaalaha ku bilaabina salaamta waxa loo diidaya waa maxay min baabi takriim inay tahay salaam ku bilowgu waa baabka sharfis weeye gaalkiina ma mudna in la sharfo oo muslimkii uu sharfo ma mudna maadaamay caynkaas iyada a tahay muraadku wuxuu noqonayaa looga jeedaa gaaladu noocay doonaanba ha noqdaane salaamta ha ku bilaabina ayaa macnuhu noqonaya saasuu noqonaya saas aaweed baa imaamu nawowi wuxuu baabaystay baabu taxriimi ibtidaa'ina alkaafira bisalaam marka xukunku inuu gaal oo dhan uu yaallo ayuu marka ku tilmaamaya yani cilladu hadday marka caam tahay xukunku caam buu noqdaa waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa tahrimu yani ciladu hadday caam noqoto xukunku waa inuu caam noqda walow lafdigiisuba khaas ha noqdo waa qaacida macruufa haddii marka cillada bimacnaa sababta xukunka loo yidhi ee loo sheegay hadday khaas tahayna waa inuu xukunku khaas noqdaa walow lafdigiisu caamba ha noqdo lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman waayo xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo haddii cilladu joogto xukunku waa joogaya cilladu waa sababtii xukunka markaa loo sharciyeeyey ama sida loo yidhi haddii cilladu maqan tahayna waa in markaa xukunkiina maqnaadaa oo xukunkiina baaqdaa wahaakada masalada labaadee xadiisku sheegaya waxay tahay gaaladii haddii lagula kulmo ariiq in lagu kallifo oo loo dhibgeliyo waddada halka ugu cidhiirhsan bimacnaa halka ugu waasacsan inaan looga baydhin oo ayn markaa dadkii muslimiinta aynay samayn waddadii markaa waxawe inay uga baydhaan ay iska taagaan si gaalku u maro ama iyagu halka cidhidhiga isku kallifaan suu halka waasica isagu u maro ya taasaa la diidaya lakiin waxaa laga tilmaamayaa meesha waasica waddada idinku mara ha uga baydhina iyagu halka cidhiidhiga ha maraan laakiin muraadku maaha waa la dulminaya gidaarka ayaa lagu dhejinaya muraadku ma aha laakiin waxa weeye waa ha uga baydhina markaysa marka waxaan ha u waasicinina waddada ayaa looga jeedaa waddada ha u waasicinina ayaa looga jeedaa oo meesha ballaadhan idinku mara isagu halka cidhiidhigaa dabeed ha maro xadiidka siddeed boqol iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo siddeetan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida sallama calaykum ahlulkitaabi faquluu calaykum ida sallama calaykum hadday idin salaamaan ahlulkitaabi ahlulkitaabku ay idin salaamaan faquluu waxaad tidhahdaan wa calaykum idinkana korkiinna ha ahaato yacni waxaadna tidhaahdeen idinkana korkiinna ha ahaato muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen nimanka yuhuuddaahi nebiga calayhi salaatu wasalaam intay u yimaadaan ayay markaa salaami jireen markay salaamayaanbay dabeed waxay odhan jireen assalaamu calayk laamkay ka tegi jireen assalaamu may odhan jireen assaamu bay odhan jireen assaamna waa geerida marka way habaarayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynay doonayaan nebigu inuu u duceeyo oo ku yidhaahdo wacalaykum assalaam u yidhaahdo iyaguna ay habaaraan isaguna uu duceeyo saasay rabaan marka waxay ku yidhahdaan asaamu calayk hoos bay u yaro odhanayaan si aan markaa loogu baraarugin markaasaa caaisha ku baraarugtay assaamu calayk inay leeyihiin markaasay xanaaqdo markaasay waxay tii wacalaykum assaamu waaldaamu wallacna korkiinna geeri iyo lacnadiba korkiinna ha ahaato markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam caaisha ku yidhi radia allahu canha yaa caaishatu ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha caayishaay ilaahay ma jecla fuxshiga afxumada yacni markaa caadada ah ee bimacnaa dhalanka ah ee qofku ka caado yeeshay ma jecla fuxshiga uu isku kallifaaye aan caado u ahaan jirinna ee isku kallifaaye marmarna ma jecla markaasay ti yaa rasuula allahi miyaanad maqal waxay yidhaahdeen assaamu calayka bay yidhahdeen markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaanad maqal waxaan ku idhi wacalaykum baan ku idhi markaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam caaisho ku yidhi ducadeenna innaga waa loo aqbalayaa oo waa ku dhacaysaa laakiin ducada ayna bimacnaa habaarka ina habaaraan inagu dhici mayso wa calaykum markuu nebigu yidhaahdana calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa waxay iyagu ku duceeyeen ayaa markaa korkiinna idinkana ha ahaato weeye hadday assalaamu yidhaahdaanna wa calaykum idinkana korkiinna ha ahaato marka waxaa yani noogu ducayseen oo salaamta ah hadday markaa assaamu yidhaahdeenna waxa weeye idinkana geeri korkiinna ha ahaato bimacnaa waxay noqonaysaa afkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam assaam ma soo marin hadda marata laakiin wixii iyagu ay yidhaahdeen ayaa marka waxa lagu celiyey wixii iyagu ay yidhaahdeen ayaa markaa lagu celiyey oo markaysa waxa lagu yidhi iyadoo weliba afka aan lagu ballaarin oo ay markaysaga muqadar iska tahay muqadar ay markaa iska tahay markaasuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa loo ajiibaya waa loo aqbalaya habaarkii aynu ku habaarno laakiin habaarkay inagu habaaraan ama ducaday marka inagu habaaraan yacni marka innaga laynoo aqbali maayo inaguma dhacayso saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xukunkaasi ma wuxuu ku gaar yahay wa calaykum in la odhanayo gaalada loogu jawaabayo marka iyagu markaa salaamtii qalloociyaan oo marka waxa weeye ama ay assaamu ama assilaamu ama tacaabiir noocaasa ay cabiraan ya yani waxaweye salaamtii si quman aynay u sheegin ee waxa weeye marka si habaara ay ka dhigaan oo ay yidhahdaan assalaamu calaykum yani dhagxani korkiinna ha ahaato ama assalaamu calaykum geeriyo korkiinna ha ahaato sidaasoo kale markay yidhaahdaan sidaa u qalloociyaan salaamtii maxaaladaasunbaa saa la odhanaya ama laga shakiyo inay sidaa yidhaahdeen mise xaal walba saasaa la odhanaya hadday si waadixo bayina salaamtii u salaamaan oo ula yimaadaan assalaamu calaykum ay yidhaahdaan oo tacbiirka markaysaa ishkaal inaba inay ku jirin inay xarakada bedeleen ama xuruufta qaar ka tageen ama wax la mida ayna ku sugnayn xukunmu ka duwanaanayo mise kama duwanaanayo sida saxiixa jamaahiirta culammadu ku tageen waxay tahy kama duwanaanayo ee marleyba waxaa la odhanaya wa calaykum baa lagu odhanaya waa jirtaa bacdu ahlicilmi oo masalada kale tafriiqiyey oo xadiidkaa kale iyagoo milicsanaya yidhi marka waxa weye ama laga shakiyo salaantii inay qalluuciyeen ama la ogaado inay qalloociyeen oo si kale oo qaldan u yidhaahdeen oo sida assaamu ama assilaamu ay yidhaahdeen amaba laga shakiyo laysku qabto labada say u yidhaahdeen xaalkaasaa waa calaykum la odhanaya laakiin si waadixoo bayina hadday u salaamaan wacalaykum asalaam baa la odhanaya bacdu yidhi waa jiraan laakiin sida saxiixa ee qawigii waxay tahay jamaahiiru ahlicilmina ku tageen masaladu farqi inayna kala lahayn ee gaal salaamtii waxaa lagaga jawaabayaan wa calaykum keliya ayaa lagaga jawaabaya waxaana laga qaadanaya xadiiskan qawliga ah xadiiska kale haddii markaysaga nowcan maa laga fahmi lahaa e, xaaladaasoo kale armuu ku saabsan yahay ciddii xaaladaasoo kale iyo xaaladda la midka ah ama looga shakiyo armuu ku gaar yahay haddii lays odhan lahaa xadiiskan baa caam ah waa muxuu sheegayaa ida sallama calaykum ahlu lkitaabi lama kala saarinoo lama lama kala soocin siday u salaamayaan inay ishkaal lahayd inay qalloocnayd inay toosnayd intaa midnaba lama kala qaadin intaa midnaba lama kala qaadin haddayba idin salaamaan ahlu kitaabku wa cala aliطlaaq faquuluu wacalaykum marka waa daliil waadixa fi laxwaali kulliha in salaamtooda sin laga jawaabayo o aan marnaba la odhanayn wacalaykum asalaam la odhanayn waa daliil waadixoo cad weeyi xadiiska kalena takhsiis faa'iidayn maayo wuxuu noqonayaa un tansiisun calaa bacdi afraad ilcaam afraaddii caamka wax ka mid oo markaysaa la nasgareeyo xukunkii caamka xukun waafaqsan lagu sheegay marka lehe caamkii khaaska iskhasisayana waa marka mukhaalafa ka dhaxaysee labada ay kala duwan yihiin waxa uu caamku sugayo khaaskuu diidaayo ama wuxuu markaa caamku diidaayo khaasku sugayo munaafaa markay ka dhaxaysay iskhilaafsan yihiin ayaa min baabi jamci bayna aladilla caamkiiyo khaaska la ysku khasisaa laakiin xukun iswaafaqsan hadday yihiin yani waxa weeye xaalka noocaasa la iskuma khasiso waxa la yaha wa tansiisun cala bacdi afraadi alcaami wahuwa laa yukhasisu waa afraaddii caamka wax ka mida oo xukunkii caamka xukun waafaqsan lagu sheegaayo oo markaa takhsiis ma faa'iidaynayo waayo jamcigani waa min baabi iljamci bayna aladilla takhsiiskan laysku khasisayo caamkiiyo khaasku waa min baabi iljamci bayna aladilla takhaalufka ka dhexeeya daraaddeed baa adiladii lagu yani waxa weeye jamci marka uma baahno labadii daliil inaan mid laga tegin meesha iman mayso waxay noqonaysaa waa isku xukum ayay markaa noqonaysa calaa kulli xaal waxaa markaa sidaas aawode fi laxwaali kulliha waxaa laga jawaabaya wacalaykum marnaba la odhan maayo gaaladii marka loo jawaabayo salaamti wacalaykum asalaam la odhan maayo waaya xadiidka haddaba wuxuu sheegayaa ida sallama calaykum ahlu lkitaab ka warrama gaaladii kale haddayna salaamaan iyaduna waa nafs lmas'ala aynu ka soo hadallay weeyaan yani xukunku wuxuu noqonayaa gaalo oo dhan inuu xukunkoodu saa yahay sida ahlu kitaab laga yidhi iyo gaalada kalena laga odhanaya waayo laa farqa bayna alkufaar baabka salaamka marka laga hadlayo gaalada markaa dhexdooda wax farqiga kuma dhexeeyo gaalada marka hadda salaamtu inaga dhexayse ee marka ay dhici karto inay salaanaa waxay tahay waa gaaladan xarbiyiinta ahayn ee waxaweeye markaa ama ahlu dimaha ah ama mucaahadiinta ah ama waxaweeye markaa yacni nooc xurmaa ku yeeshay oo yacni marka macsuum noqday oo in wax la yeelaa aynay bannaanayn sida gaalkii ammaanka la siiyey ama gaalkii ahlu dimaha ee muslimiinta ku hoos noolaa ee jisyada bixinayey ama gaaladii ballanka lala ahaa ama ergada gaaladu soo dirato yani intaa midnaba lama dili karo yani waxaw maadaamay saas tahay kuwaasaa laga tilmaamayaa dee salaamtaasi inaga dhexaysaa laakiin gaalkii xarbiga ahaa yani waxaweeye isaga marka waxaweeye lama odhanaayo yani markaa sidan looguma jawaabayo oo salaamba inagama dhexayso hadday dhacdo gaaladii in loo qoro warqad loo qoro oo bimacnaa loogu yeedhaayo hanuunka iyo loogu yeedhaayo waraaqaha waxaa la yaqaanaa dee khitaabada markiisa markaa in yani waxaweye salaama laga hormariyo maxaa la samaynaya waxaa la odhanayaa yani salaamun cala man ittabaca alhuda sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam u odhan jiray oo markuu warqadaha u qoraayo gaalada oo iyo diinka ugu yeedhaayo waxa uu odhan jiray salaamun cala man ittabaca alhuda nabadgeliyo korkooda ha ahaato ciddii hanuunka raacda marka waa lafdi caam ah siiqadana salaam u eeg haddii hanuunka ay raacaan bay salaamtaasi ku dhacaysaa haddaynay hanuunka raacin salaamtaasi iyaga ma khusayso iyaga ma khusayso marka tan noocaasina waxa weye lafdi tawriia ah weeye yacni salaamtiina waxaweyn waa u eg tahay marka waxa weeye nooc salaama waa tahay laakiin ciddii hanuunka raacday ku khaas tahay marka khitaabada loo dirayana ee lagula khitaabayo gaaladii walow xarbiyiinba ha noqdaane marka islaamnimada loogu yeedhaayo waxaa la odhanaya salaamun cala man ittabaca alhudaa ayaa loo qorayaa oo loo diraya xadiidka siddeed boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo koob iyo siddeetan wacan usaamata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam mara cala majlisin fiihi akhlaatu min almuslimiina walmushrikiin usaama waxa uu sheegay usaamata bnu zayd ana anabiya sala allahu aleyh wasalam in nebigu mara calaa majlisin wuxuu soo maray makaanu fadhi buu soo maray meel la fadhiyuu soo maray meeshaa la fadhiyooo fiihi akhlaatun ay ku sugan yihiin dad isku dhex jiraa dadkaa isku dhex jiroo min almuslimiina muslimiin ah waalmushrikiina iyo gaalo ah yacni ilahay cid kale la caabuda cabadat ilawthaan ayaa lagu sii caddeeyey sanamada caabuda iyo walyahuudi yahuud ah fa sallama calayhim annabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam waa salaamay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo maray majlis ay ku sugan yihiin gaalo iyo muslimiinba ay wada joogaan gaaladaasoo mushrikiin iyo e, yahuudba leh iyo dad muslimiin ayaa wada fadhiya markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu salaamay gooruhu caynkan kala sameeyey waxaa ka mid ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo booqanayay sacd ibnu cubaada sacd ibnu cubaada saxaabigii la odhan jiray ee sayid alkhasraj baa xanuunsaday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u doonay inuu soo booqdo dameer buu nebigu calayhi salaatu wasalaam rakuub ka dhigtay dabeedna markaa waxa weeye yacni markaa xaggii sacad buu usoo kacay intaanu gurigii sacad gaadhin ayuu wuxuu markaa la kulmay shamac dadoo meel fadhiya oo muslimiinna ku jiraan yuhuudina ku jirto mushrikiinna ku jirto mushrikiinta markaa ku jirtay waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul waa wakhtigii hore weeyaanu intii aanu islaamnimada muujisan weeye waa intayna beder dhicin waa fii awal hijra yacnii zamankii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu soo hijrooday awaa ishii weeye cabdullaahi bnu ubay bnu saluul intayna beder dhicin gaalnimadiisa iyo shirkigiisa way iska caddaysan jireen mushrik buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dameerkii ayuu markaa waxaan yani soo eriyey isagoo kadlaynaya dameerku dabeedna markaa wuxuu joojiyey meel yagii ku dhow ayuu joojiyey dabeedna waa salaamay waxaa isku jira gaalo yuhuud ah iyo gaalo mushrikiin ah iyo muslimiin baa wada fadhiya meesha markaasaa dabeedna in boodha kacday kadlihii uu dameerku kadlaynayey dabeedna joojintii uu joojiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa cabdulahi bn ubay ibnu salul intuu goyisii ururiyo sanka saaray wuxuuhi war ninkow ciddii kuu timaadda waxaad u sheegaysa u sheeg laakiin meelahanu fadhino ha noogu imanin hana nagu dhibin markaasaa saxaabadii qaarkood la fadhiyey ba waxay yaa rasuulallahi waa doonaynaa noo kaalay markaasaa hadalkii marka waxba ka duulay yacnii labadii qole wada fadhiyey inay islaayaan bay ku sigteen deedna nebigu waa kala maslaxay waa kala maslaxay dabeedna waa kala dejiyey markii waxa weeye hadalkoodii iyo marka wixii go'een ayuu deedna nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam qisadu waa qisa macruufa marka almuhim waxaa laga qaadanayaa gaale iyo muslimiin hadday isku dhex jiraan in la salaamayo laakiin qaydku waa maxay salaamta waxaa loola niyoonaya muslimiinta loola niyoonaya muslimiinta ayaa loola niyoonaya masaa'il la mid waa jirtaa oo masalan waxa weeye niyadu inay ashyaada kala saarto yacni ficil isku mida ah ayaa markaysaga marna niyadii ku noqonaya mamnuuc marna niyadii ku noqonaya mid la ogolya ku noqonaya masalo shabahdo oo iyadana niyadaa lagu kala saarayo waxaa ka mid ah ay culammadu sheegaan yacni goobbaa dhacday yani muslimiin iyo gaala ayaa markaysaa meesha ku wada dhintay waa la kala garan waayey maalan waxay yidhahdeen culammadu waa laisku ururinayaa waa lagu tukanayaa kulligood laakiin waxaa la niyoonayaa inta muslimiinta in lagu tukanayo yani marka la kala garan waayey niyo kuweebaa muslimiin ahaa kuweebaa gaalo ahaa baa qaar la kala garan waayey waxaa la samaynaya inta la ysku ururiyo in waxa weeye lagu wada tukado suura ahaan iyo muuqaal ahaan laakiin waxaa loo niyoonayaa ducadan iyo salaadan cidda muslimiinta ah bes baa loo niyoonaya si aanay u dhicin gaale in lagu tukaday ama loo duceeyey oo nahyigiina aan loogu dhicin yani marka waxa weye in dembidhaaf ilaahay looga bariyey gaal maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ilii qurba yacni markaa waxa weeye nahyigaas aan loogu dhicin waa in markaa loo niyoodaa kuwa muslimiinta keliya in looga jeedo waalmushrikiina cabadati alawthaani waalyahuudi maxaa loo kala saaray waxaa loo kala saaray qur-aankaba waxay ku timaadaa mushrikiinta iyo eh, ahlu kitaabka in laysku cadfayo min aladiina kafaruu min ahlilkitaabi walmushrikiina fii naari jahannam culammadu waa isla ogol yihiin yuhuudda iyo nasaarada aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumaynin oo soo islaamini inay kufaar yihiin oo gaalo yihiin culammada islaamku waa isla oggol yihiinoo waa isku waafaqsan yihiin qur-aanka iyo sunnaduna waa sheegeen yuhuudda iyo kiristaanka aan soo islaamin ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan rumaynin markii la soo diray dabadeed aan soo islaamin nebi maxamedna rumaynini inay gaalo yihiin ahlunaara way isku waafaqsan yihiin nusuusuhuna waa sheegeen aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiguba kufaar inay yihiin waa la isku waafaqsan yihin laakiin mushrikiin ma yihiin mise maaha taas fuqahadu waa isku khilaafsan yihiin waxayna ku dhisan tahay shirkiga iyo kufriga farqi ma u dhaxeeyaa mise waa bimacnan jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin kufri iyo shirki farqa udhaxeeya oo shirki kastaa kufri waa yahay laakiin kufri kastaa shirki ma ah marka caam iyo khaas bay kale yihiin caam iyo khaas ayay kala yihiin bacdu ahlicilmi waxay iyagu ku tageen madhab madhabka jumhuurka khilaafsan oo odhanaya kufri iyo shirki waa bimacnan oo kufri kastaa waa shirki shirki kastaana waa kufri marka waxa weeye nusuusaha sida loo kala farqiyo ayay u soo aroortay waana dhacdaa caam iyo khaas in laysku cadfo caam iyo khaas in laysku cadfo waa dhacdaa calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhahay asalka diinkooda ayaan shirki markii hore ku sugnayn walow shirki haba ka dhaco oo shirki markii dambe waa la yimaadeen inay shirki la yimaadeenna shaki kuma jiro laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thalith halaatha maadaama marka uluhiyadii xaqa ahayd ay tashriik ku sameeyeen oo waxa weeye marka ay yidhaahdeen waa saddex baa saddex ilaah ah oo haddana isku mid ah dee shirkigi waa ku sugan yahay maadaama ay yidhaahdeen waxa weeye ciisa ibnullaahi ah ama cusayr baa ibnullaahi ah maadaamay sidaa yidhaahdeen yuhuud iyo kiristaanku ay kale yidhaahdeen yacni waxa weeye shirki waa ku jiraan maadaama markaa xaaraantii ay xalaaleeyeen xalaashiina ay xaaraantinimeeyeen ayna ku ateeceen marka waxa weeye culammadoodii iyo ruubaantoodii ittakhaduu axbaarahum waruubaanahum arbaaba min duuni illahi walmasiixa bna maryam yacni waxa weeye shirki waa ku jiraan waina ashayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aactumuuhum inakum lamushrikuun marka waxa weeye taacada noocaasoo kale ee shirkiga koobsanaysana way la yimaadeen way la yimaadeen calaa kulli xaal culammadu markaysa markaa waxaan yani wejigaas yani saasay markaa masaladaas yani u niqaashaan oo marka ay uga hadlaan waayahay baabu istixbaabi asalaami ida qaama cani ilmajlisi wa faaraqa salaamta in la sunnaynaayo ama la jeclaysanaayo u baab yahay idaa qaama markuu kaco shakhsigu can majlisi meesha la fadhiyo uu ka kaco o faaraqa julasaa'ahu uuna ka tago dadkuu la fadhiyey aw jaliisahu ama shakhsigu la fadhiyey uu ka tago inuu salaamaa in la jeclaysanayo la sunnaynaayo ayuu u baab yahay xadiiska siddeed boqol iyo afariyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo labiyo toddobaatane وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إda اntaha axadukum ila lmajlis ida intaha markuu ku dhammaado axadukum midkiin ila almajlisi makaanu fadhiga meesha la fadhiyo uu ku dhammaado bimacnaa uu gaadho falyusallim ha salaamo meeshii la fadhiyey markuu tago dadka fadhiya ha salaamo faida araada an yaquuma markuu doono inuu kaco falyusallim ha salaamo markuu doono inuu kaco tagana ha salaamo falaysat iluulaa biaxaqa min alaakhira falaysat iluulaa ta hore salaamta hore ma aha biaxaqa mid ka xaqnimo badan min alaakhirati ta dambaysa salaamta hore kama xaqnimo badna salaamta dambe bimacnaa sida salaamta hore mashruuc u tahay oo loo sharciyeeyaa salaamta dambe ee marka la tegayana oo la kala tegayana loo sharciyeeyey isku sibay labaduba mashruucu yihiin saasaa laga tilmaamaya rawahu abu daawuuda watirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah xadiiskani wuxuu tilmaamayaa salaamta marka hore iyo marka dambeba in la sharciyaynaayo marka la kulmee la isu yimaado iyo marka la kala tegaayo labadaba in salaamta lala imanayo labadabana ay mashruuc tahay labadabana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa amray ida intaha axadukum ila almajlisi falyusallim marka xalqadda iyo darsiga waa inuu salaama assalaamu calaykum yidhaahdaa ou salaama aanu iska fadhiisan haddii shir lagu jiro qalafteeda waa la mid saasoo kale waxa waa inuu salaama oo salaamtii marka waxa yani uu la yimaadaa salaamtii u la yimaada khudbadda jumcada iyada salaamta bilaabi maayo haddii khudbaddii soconayso khadiibku hadduu yaro fadhiisto bayn alkhudbatayni ay tahay waa dhici kartaa haddaan uga baqin dadka qaarkood in eh, ay ku dhacaan khatiibku markuu hadalka bilaabo salaamtu inay kaga dhacdo hadduu taa ka baqo dadka qaarkood jimcadoodi wax kaga yimaadaan xaalkaasoo kale ma salaamaayo si aan dadka qaarkood aanu u waasiin fadligii jumcada laakiin haddii waxa weeye ayn taasi ayna jirin aanu taa uga baqayn waxa weeye xaalkaa waa la hadli karaa bayn alkhudbatayn khatiibkii waa khudbaddii hore ka fadhiistay oo ka aamusay khudbaddii labaadna ma bilaabin hadduu doono qofku waa ducaysan kara xaaladdaa waayo khudbaddii ma socoto yani khudbaddii ma socoto waana salaami karaa haddaanu uga baqin in salaamka qaadku ay kaga dhacdo khudbaddii kaloo bilaabanta ay kaga dhacdo taa haddii looga baqo oo inuu ka taxadiraa oonu markaysa markaa wax jumcadoodii fadligoodii waa siinaya aanu u sababin hmm, dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix waayahay markuu doonaayo qofku inuu baxo ama qofkii kale ka tago ama majlisku fadhiyey ka baxo markaana waa inuu salaamaa faida araada an yaquuma falyusallim falaysat iluulaa biaxaqa min alaakhira yani labaduba waa mashruuc mashruucnimada meel bay ka wada joogaan sida loo sharciyey baabka baabu listiidaani wa aadaabih istiidaanka iyo aadaabtiisa ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tadkhuluu buyuutan ghayra buyuutikum laa tadkhuluu ha gelina buyuutan gurye ha gelina guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn ee ka duwan xataa tasta'nisuu ilaa aydan dalbaysaan weheshanaysaan waxaa looga jeedaa aydan dalbaysaan oo weydiisanaysaan inaad soo gashaan wa tusallimuu calaa ahliha ehelkoodana aad salaamaysaan yacni dadka guryaha ku suganna ilaa ka salaamaysaan idanna ka weydiisanaysaana soo gelina laba shay baa lagu xidha waa istiidaan iyo tasliim labadaa ilaa la wada imanaysaan ha gelina wa qaala tacaala allah waxau yidhi waidaa balaqa aladfaalu minkum alxuluma waidaa balaqa markay gaadhaan aladfaalu carruurtu ay gaadhaan minkum xalay carruurtaasi idinka idinka ahaato carruurtiinna ay ahaatay alxuluma qaangaadhka ay gaadhaan falyasta'dinuu ha idan dalbaan oo oggolaanshaha idin weydiistaan kama sta'dana aladiina min qablihim sida idiin idan weydiisanayeen kuwii ka horreeyey dadka kale sida idan idiin weydiisanayeen in idiin galaan carruurihiinna aa dhasheenna ha idin weydiistaan idan labada aayadood aayadda hore waxay tilmaamaysaa dadkii waxa weeye aan guryo aan guryahoodii ahayn doonaya inay galaan laba shay ilaa la helo inayna gelin inay idan dalbaan oo loo idmo iyo inay salaamaan taasna waxay ku tusinaysaa salaamtu siday muhimka u tahay ku tusinaysaa maadaama idan weydiisadkii guryaha kale la gelaayey in la idan weydiisanaayey lagu lammaaneeyey salaamta la salaamayana oo ilaa taasi dhacdo ha gelina la yidhi marka salaamtu siday muhim u tahayna aayadda waa laga qaadanaya idan la'aan guryaha in lagu galaa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn guryahaasna waxaa loo jeedaa gurya khaasaa loo jeedaa ee meelaha caamkee dadka ka dhaxeeya idan uma baahna waayo waxaa loogu talagalay dadku inay soo wada galaan masalano kale waxa weeye hadday tahay yacni meelo waqafya ah ama ay tahay meelo madaarisoo dadkii u furan ama meelo jaamicaad ah ama meelo waxbarasho loogu talagalay ama meelo xafiisyo dowladeed yacni waxyaalaha caamka ah ee si caama loogu talagalayee cid khaasa aynay gaar u lahayn iyadu idan uma baahna laakiin gurigii khaaska ah ee cid gaara loogu talagalay ciddii kale timaadaa waa inay ka idan darabtaa matilaha ma soo galla taas waa masalo aayadda kale waxay tilmaamaysaa carruurta hadday qaan gaadho saddex xaal baa loo kala qaybinaya inay mumayisahayn waxba kala garanaya inay caruur yihiin oo mumayis yihiin oo wax kala soocayaan oo wax kala garanayaan laakiin aynay qaangaadhin inay qaangaadhaan carruurta haddaynay mumayis ahayn oo waxba kala garanayn qolkay doonaan bay gelayaan goortay doonaan bayna soo gelayaan yacni waxa weyaan xaalka caynkaasa waxba markaa dhibi kuma sugnaa hadday carruurta mumayis yihiin oo wax kala soocayaan oo wax kala garanayaan laakiin qaangaadh aynay ahayn axwaasha qaarkood baa la yidhi ha idan qaataan oo idan la'aan iyo inay soo gelin axwaasha kalena waa u banaanta axwaasha madinno iyo loo filaan u noqon kara inay cawradu faydan tahay axwaashaasoo kale waa inay ka idan qaataan liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum aladiina lam yabluu lxulma minkum alaaa maraat yacni saddex goor idinka idan dalbaan baa lihi min qabli salaati alfajri wa xiina tadacuuna iyaabakum min aldahirati wa bacdi salaati alcishaa alaau cawraatin lakum taasi waa markaynay qaangaadh ahayn haddaynay qaangaadh ahayn laakiin mumayiz yihiin saddexdaa xaal ha idinka idan dalbaan hadday waalidada u gelayaan iyo haddii inamadu hablaha u gelayaan ama habluhu inamada u soo gelayaan yacni waxa weeyaan axwaasha noocaasa waa wakhtiyo la hururdo ay dhici karto cawradu inay faydanto ama wax la mid ah yacni waxa weeye awqaadda caynkaasoo kale ah waa inay idan dalbaan idan la'aan waa inay talaq iska soo odhan hadday caruurtii qaan gaadho sida dadka kale u idan dalbayaan waa inay u idan dalbaan oo mar walba ay idan weydiistaan Eh, haddii laakiin calaamad loo yeelo oo la yidhaahdo albaabku hadduu markaysa markaa yani waxa weeye daahu sii daysan yahay yacni idan dalba laakiin daahu hadduu faydan yahay waa soo geli kartaan waxay noqonaysaa inaan dhibi ku sugnayn wakhtiyadii horena ma jiri jirin kolley albaabada dee la xidho iyo dee guryuhu markaysaa badiba ma lahayn marka taasina kolley iyaduna waxyaalaha yacni markaa sahlaya ayay ka mid ahayd in markaa xaal qofka aanu fiicnayn inay dhici karto in loogu galo in loogu galo ay markaa dhici karto marka calaa kulli xaal axwaashaasaa loo kala saaraya ninba cabdullahi bnu cabaas wuxuu ku yidhi hooyaday waa ii baahan tahay mar walbana kama idan dalbi karo hooyaday waa ii baahan tahay mar walba ma idan weydiisan karo maxaan yeelaa wuxuu yidhi haddaad doonayso cawradeeda inaad aragto dee isaga gal haddaanaad doonayna idan weydiiso ya saasuu cabdullahi bnu cabaas ugu jawaabay xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo saddexiyo siddeetan eh wa can abi muusa alashcariy radia allaahu canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abuu muusa alashcari qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi alisti'daanu halaa idan dalabku waa saddex marka cid la weydiisanayo in la soo galo waa saddex goor baa la weydiisanaya fa in udina laka haddii lagu idmoo lagu ogolaado inaad soo gasho marka koowaad ha lagu ogolaado ama marka labaad ama marka saddexaad tii eh, lagugu ogolaadaba waad gelaysaa inaad ku celisana uma baahnaa fa in udina laka haddii lagu idmo ay gal wa ilaa haddii lagu idmi waayo lagu ogolaan waayo farjic noqo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan qisa waa tii ku sugnayd cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaah ayaa abuu muusa alashcari radia allaahu canhu la ballamay oo yidhi ii kaalay abu muusa alashcari baa goortii lala ballamay ayuu u tegey cumar bnu khataab gurigiisii tegey xilligii uu la ballamay buu tegey halkiibuu markaa idan weydiistoo la hadlay oo salaamay cumar ma maqal mar labaad buu ku celiyey ma maqal mar saddexaad buu ku celiyey ma maqal abu muuse alashcari waa iska tegey cumarna maba maqalba cumaruunbaa iska soo baxay wuxuu arkay saxaabigii ay ballansanaayeenoo sii socduu arkay wuu u yeedhay waa u yimi war miyaynaan ballansanayn maxaad isaga tagtay markaasuu dee saddex goor baan kaa idan dalbo saddexdii goor markaan idanku weydiistay waan kuuhi ma soo galaayo dabeedna aad ila hadli weyday waa noqday waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inta yacni idanka la weydiisanayo ee dadka la odhanayo ma soo galaa inay saddex goor tahay saddexdaa haddii lagu fasixi waayo lagu ogolaan waayo inaad iska tegayso cumar xadiiskaa ma maqal cumar xadiiskaa ma maqal cumar baa yidhi cid kaloo kaaga markhaati kacda xadiiskaasi inuu jirto la kaala cid kaleoo kaaga markhaati kaca ah inuu xadiiskaasi jiro la kaalay haddii kale waa ku garaacaya abuu muusa ka tegey jamac ansaaroo meel fadhiyo u tegey arrinkiibuu u sheego wuxuu ihi xadiiskaa ma haysaan waxay dhaheen dhammaantayo waa haynaa kulligayo waa wada ogna dee cumar baa saaya saa igu yidhi waxay dhaheen waxaan kugu daraynaa ka noogu yar ka noogu yar baan kugu daraynaa bay dhahay waxay ku tusinaysaa shakhsi cilmi badan inay dhici karto mas'ala inay ka qarsoonaato oo cid ka cilmi yari masalada ay ogaan karto ya yacni cumar saxaabada raggii ugu cilmiga badnaa buu ka mid ahaa waayo nebiga waa laasimay muddo badan marka wuxuu ka mid ahaa min aclami saxaaba saxaabada ragga ugu cilmiga badan ayuu ka mid ahaa haddana jamacan ansaarta ah iyo abuu muusa alashcaribo isagoo ka cilmi badan ayaa mas'aladan iyo xadiidkan aanu isagu ogayn xadiiskan aanu isagu ogayn ayagu ogaayeen marka cid cilmi badan waa dhici karta mas'ale intay ka qarsoonto ruux ka cilmi yar inuu ogaan karo ma aha markaysa ilaaba ilaa hadduu cilmi badan yahay isagaa mas'ale kastaba u aqoon badan maaha waxaa dhici karta waxbaa seegi kara qad yabkhalu ljawaad waqad yajuudu lbakhiil carabta waxay ku mahmaahaan waxaa dhacda inuu kii deeqsigahaa marmar dee u bakhaylo oo wax ku basuugo haddaba waa isagu waa jawaad waa nin deeqsi ah faxal ah marmar baa laga yaaba inu maanta waxba bixin maayo abadan waqad yajuudu lbakhiil waxaana dhici kartaa mid bakhayli mar inuu maalin wax ku deeqo waatay bakhayladu yidhahdaan nin bakhayli ma jire ninka nin ka gurani nin buu irmaan yahay waatay sidaa yidhahdeen waa yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inta idanka xadkiisu yahay marka saddex goor baa la idan weydiisanayaa haddii saddexdaa goor lagu oggolaado waad gelaysaa haddii kalena waa inaad iska noqotaa wailaa farjic marka waxaa laga qaadanayaa yani saddexdaa in lagu xadidaya laga qaadanaya waayo mar baa dhici karta qofku inaanu diyaar ahayn oo cid u timaado aanu doonin dee hadduu iska garaaco una kaba tegi waayo waa la karahaysanaya waa la karahaysanaya marka dee akhlaaq wanaaggii baa laynoo sheegayaa siday ku wanaagsan tahay akhlaaqday ku fiican tahay halka bilmunaasaba bacdu cilmi waxay dhahen telefoonada marka la garaacayo haddii lagaa qaban waayo inaad iska garaacdo un maaha adabulhaatif baa jiro oo bakr abu abuzayd risaalu qoray la yidhahdo adab lhaatif risaalu ka alifay aadaabta markaysaa telefoonka yani waxa weeyaan telefoon wakhtigii nabiga ma jirin calayhi salaatu wasalaam laakiin waxa weeye dee shareecada aadaabta ku sugnayd baa looga e, eegayaa maca ansaba sidaas aawoodee haddii lagaa qaban waayo waxa iska garaacin dee waa inaad markaysa marka waxaan ka daysaa yani waxa weye idankiiba de waa taas marta marka iscaaj waa inaan samayn yani waxa weyan u gaalgaashaa waayahay xadiiska siddeed boqol iyo lixyo toddobaatan wa can sahl bni sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam inama jucila listi'daanu min ajli lbasar rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama jucila listi'daanu isti'daanka waxaa laga yeelay waxaa loo yeelo loo sharciyeeyey min ajli albasar aragga daraaddii baa loo yeelay muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahy bukhaariyo muslim baa isku waafaqay carabtu waxay caado u lahaan jirtay qabla alislaam intay soo socdaan bay guriga talaq iska soo odhan jireen bartanka markay istaagaan bay odhan jireen qad dakhaltu waa soo galay ama waa ku jiraa dee saa uslabanteen waa soo galay ama waa ku jiraa waaya marka dee taa waa la diiday waxaa la doonayaa in markaa idan la dalbo iyadaan idan la qaadanin aan la yska soo gelin guriga laftiisana waa inaan albaabka toos la ysugu beegin waa in dacal la istaagaa oo haddaad markaa waxa weeye aad istaagto albaabkii oo furan aad saa isugu beegto ilaa daakhilka ishaadi gasho araggaagii baa ilaa daakhilka socday dabeedna waxaa ti ma soo galaa maxaa ku hadhan ya marka waxa weye taasna munaasib ma aha innamaa jucila alistiidaanu min ajli albasar aragga daraaddii baa loo yeelay saas aawadeed gees dacal istaag yacni gudaha ha eegin markaa idan dalab laakiin inaad markaa waxa gudihii iska daalacato oo gudihii eegto ma aha sababta markaa istiidaanka loo sharciyeeyeyba waa aragga daraaddii ayaa loo sharciyey xadiiska sideed boqol iyo toddobiyo toddobaatan waa can ribciy bni xiraash qaala xadaana rajulu min bani caamir anahu ista'dana cala nabiy sala allahu aleyh wasalam wahuwa fii beyt ribciy bnu xiraash waxauu yidhi nin reer banu caamira ah noo warramay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka idan dalbay wa huwa fii beyt walxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii beytin guri gudihii uu ku sugan yahy yacni ninkan reer bani caamir waa saxaabi waasaxaabatu kulluhum cuduul saxaabaduna dhammaan waa cuduul shaksigooda ha la magacaabo shaksiga saxaabigae soo wariyey xadiiska ha la magacaabo ama yaan la magacaabin saxaabadu dhammaan waa cuduul tafsiilka markaysaga yani culammada usuuliyiinta qaarkood ay kala tafsiiliyaan oo yidhahdaan saxaabadii laasimtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa noqonaysa cuduul noqonaysa laakiin kuwii ama mar ama maratayn arkay iyo wax la mida yacni iyagu markaa waa la hubsanaya cadaaladooda qowlka noocaasi waa halatun min qaailihi waa khalat weeye sax ma aha yaan lagu kadsoomin waa in la ogaadaa yani khilaaf kastoo lasoo naqliyo oo masalada ku saabsan inuu yahay khalad aanu sax ahayn aanu sax ahayn waa in la ogaadaa saxaabaduna dhammaan ay cuduul yihiin qowlka xaqi waa saas weye waxaanan ka tabarru'aynaa qowl kastaoo oo saa khilaafsan qaala xaddaanaa rajul min bani caamir waxaa noo warramay nin reer bani caamira annahu istaadana cala nabiy sala allahu aleyh wasalam in nabiga calayhi salaatu wasalaam ka idan dalbay wa huwa fii beytin walxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii beytin guri gudihii uu ku sugan yahay fa qaala wuxuu idhi ninkii reer bani caamir a aliju ma soo galaa a adkhulu bay la macno tahay a aliju ma soo galaa waa walaja yaliju faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam likhaadimihi khaadimkiisii wuxuu ku yidhi u shaqaynaaye ukhruj ilaa haada u bax kaa intii ka ahaatay facallimhu waxaad bartaa listi'daana isti'daanka bar faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa qul waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum a adkhulu nabadgelyo korkiinna ha ahaato a adkhulu ma soo galaa ama assalaamu calaykum ay xifdu asalaami calaykum ilaaha assalaam ilaalintiisu korkiinna ha ahaato a adkhul ma soo galaa fa samicahu rajulu ninkii baa maqlay intaan ninkii kaleba u tegin ee khaadimka ahaa aanu u teginba hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu maqlay guryuhu waa yaryaraayeen waa koobnaayeen gurye waaweyn may ahayd codkiiba markaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam buu maqlay markiiba markaysaa markaasuu la yimi sidii la doonaayey oo fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum aadkhulu nabadgelyo korkiinna ha ahaato aadkhul ma soo galaa faadina lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu waa u idmo oo u oggolaaday fadakhala waa soo galay rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiiska abu daawuud baa soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa macruufka in la amrayo oo wanaaggii la farayo ayaa laga qaadanaya alamru bilmacruuf waa ku jirtaa oo marka inuu ka tegay salaamtii yani kayfiyadii markaa salaamtu u dhacaysay wanaagsanayd iyo idan dalabku in markaa la yidhi sidaa ha yeelo oo min baab alamri bilmacruuf anahyi can ilmunkar noocaasuu soo geliya noocaas ayuu soo gelayaa min baab alamri bilmacruuf buu soo geliya baabkaasuu soo geliya waxaa kaloo markaa ku sugan yani sida markaa saxaabigii markiiba u fuliyey sidii la doonaayey ula yimi ayaa markaa ku sugan waxay culammadu isweydiiyaan salaamta iyo ma soo kee la hormarinaya aayadda istiidaanka la hormariyey xataa tastanisu wa tusallimuu calaa ahliha xadiidkana assalaamu calaykum a adkhulu salaamtaa la hormariyey salaamta ayaa la hormariyey laakiin kayfiyada loo odhanaayo ku sii khaasnimo badanoo qaabka caddaynaya qaabka yani markaa caddaynaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa fiican in salaamta la hormariyo laakiin haddii la filaayo in markaa salaamtii aan la maqlayn oo guriga marka kale uu fog yahay oo kale dadku xaalka caynkaasa istiidaanka markaa la hormarinayaa haddii waxa weeye markaa guryaha qaarkood baa dee waaweyn oo laga yaabaa codkii qofkii inaan la maqlayn yacni saasoo kale marka saas aawadeed haddaan codkiisa la maqlayn wuxuu hormarinayaa istiidaanka ayuu hormarinaya istiidaanka hormarinaya istidaankana markaa waxa garaacista albaabka la garaacaya inay ka naa'ib noqonayso xadiis baa inoogu iman doona xadiis sheegaya daqulbaab baa jira isaguna maqaamkii istiidaanka inuu gelayo waa inoo iman doonaa waxaa laga qaadanayaa in labada laysku daraayo istiidaanka iyo salaamta in laysku daraayo xadiiskuna wuxuu hormariyey salaamtii rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiiska siddeed boqol iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo lix iyo siddeetan can kildata ibn اlxambali qaala ataytu الnabiya sala allahu alayh wasalam fadahaltu calayhi walam usallim kaladata iyo kildata labada mid walba waa u dabdiyaan laakiin culamada qaarkood dabdun bilxuruufi waxay ku dabdiyeen kaafka in la hoos dhigo laamkana la reebo wejiga kalena koley qaarkood xuruufta waa ku dabdiyeen maa filaya saxaabiga la yidhaha kildat ibnu xambal waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu u imi fadakhaltu calayhi waa u soo galay walam usallim waxaan u soo galay walxaal lam usallim aanan salaamin aniga oo aan salaamin baan u soo galay fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waxau yidhi irjic noqo oo faqul waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum aadkhulu assalaamu calaykum marka hore salaamta la kaalay kadib markaa idanka talab inaad soo gasho weydiiso a adkhulu ma soo galaa rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy tirmidina waa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa istiidaanka kayfiyada loo samaynaya inay tahay salaamta in la hormariyo aadkhulin lagu xigsiiyo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen wakhtiga yacni aanu qofku maqlaynin qofkii guriga lahaa aanu maqlaynin oo gurigoo kalea weyn markaa dabeed hadalkiisii aanu maqlayn xaalka caynkaasoo kalea salaamtii waa iska dambaysiin karaa tafsiilka caynkaasa ah culamada qaarkood marka waa tilmaameen laakiin wakhtiga waxa weeyaan markaa uu ku rajo badan yahay in la maqlaayo eh, sida marka waxa weeye sunnadu ay tahay waa in salaamta la hormariyo weeye istiidaankana la dambaysiyo yacni sidaas yacni weeyaan waana inoo iman doonaa xadiis tilmaamaya albaabka markaa in la garaacay markayse markaa tilmaamaya baabka soo socda ayuu inoogu iman doonaa marka waxa weeye salaam laga hormariya in lama sheegin nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa u taqliidiyey waayahay waxaa laga qaadanayaa ninkii isagoo soo galay saxaabiga kilda la yidhaahdaa isagoo soo galay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana ku yidhi noqo intaad noqoto salaamta yacni markaa salaam kadibna idanka dalab marka nooc tacsiira ku jirta in isagii dib loo celiyo istiidaankii layidhi dib u dalab saa lagu yidhi yani tarbiya ahaan marka waa arrin loogu tarbiyaynaayo oo la doonaayo sida sunnada waafaqsan inuu markaa la yimaado ee marka ay ku soo aroortay adiladu baabka boqoliyo koob iyo afartan baabu bayaani ana sunnata ida qiila lilmusta'dini man anta an yaquula fulaan caddaynta la caddaynaayuu u baab yahay ana sunnata in sunnadu idaa qiila marka lagu yidhaahdo lilmusta'dini kii idan dalbaayey ee lahaa ma soo galaa man anta kumaa tahay marka lagu yidhaahdo caddaynta la caddaynaayo inay sunnadu tahay an yaquula inuu yidhaahdo fulaan hebel baan ahay oo wax lagu garanayo uu sheego inay sunnadu sidaa tahay caddaynta la caddaynaayo u baab yahay fa yusamiya oo deed u magacaabo nafsahu naftiisa uu ku magacaabo bimaa yucrafu bihi wax lagu garanaayo min ismin magaca aw kunyatin ama kunya ah inuu yidhahdo abu fulaan haddii lagu garanaayo ama magaciisa uu sheego u yidhaha fulaan ama naanaystiisa uu sheego haddii lagu garanaayo naanaysta iyo wa karaahati qowlihi iyo hadalkiisa uu yidhaahdaa inay karaahiyo tahay caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay ana ana uu yidhaahdo wa naxwaha iyo wax la mida uu yidhaahdo wax la midkiina waxay noqonaysaa in waxaan qofkii lagu garanaya inuu cabbiro oo yidhaahdo waa waa qof weeye ama waa bini aadam weeyi ama waa shakhsi weeyi yacni saa yidhaahdo ama uu yidhahdo waa kan ya hadallada noocaasoo aan isagii markaa tacriif aan lagu garanayn oo wax tacriifa aan faa'iidaynaynin inuu markaa ku jawaabaa ma fiicna wax lagu garanaayo waa inuu sheegaa magaciisa sheegaa ama kunyadiisa ama laqabkiisa markaa sheegaa xadiiska siddeed boqoliyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo toddobiyo siddeetan can anasin radia allaahu canhu fii xadiisi almashhuuri fi lisraa bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas fii xadiisihi almashhuuri fi lisraa xadiiskiisii markaa caanka ahaa ee israaga ku saabsanaa gudihiisa waxay ku soo wariyeen xadiisku waa dheeraa qadar ka mida ayuu sheikhu soo qaadanaya qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi rasuulkii ilaahay waxau idhi sala allahu aleyh wasalam uma sacida biya jibriilu ila asamaa'i addunya intaa dabadeed wuxuu ila koray nebiga odhanaya calayhi asalaatu wasalaam jibriilu jibriil baa ila koray ila asamaa'i addunya samada dhow ee samaa'udunyaha ayuu ila koray fastaftaxa waa furitaan dalbo in laga furo ayuu weydiistay faqiila waxaa lagu yidhi man haada kani waa kuma qaala wuxuu yihi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa lagu yidhi waman macaka yaa ku heliya qaala wuxuu yihi muxammadun muxammad calayhim assalaam uma sacida deedna waa ila koray nebigaa odhanaya calayhi asalaatu wasalaam ila asamaa'i ahaaniya samadii labaad ayuu haddana koray bimacnaa doonaya inuu galo oo xaggeedii u koray fastaftaxa waa furitaan dalbay markuu samadii labaad gaadhay in laga furo ayuu weydiistay malaa'igtu ay ka furaan qiila waxaa lagu yihi man haada kani waa kuma qaala wuxuu yihi jibriilu jibriil weeye qaala waman macaka yaa ku weheliyaa lagu yihi qaala muxamadun muxamed baa i weheliye buu yihi sala allahu alayh wasalam waalhaalithatu waalraabicatu wasaa'iruhunna yacni saasoo kale ayuu ka yidhi tii saddexaad tii afraad iyo samooyinkii kaleba yacni mid walba markuu yacni markaa in laga furo weydiisto waxaa la weydiinayo lalahaa waa kuma mid walba wuxuu ku jawaabay waa jibriil mar qura ma odhan ana aniga weeye ma odhan malak weeye ma odhan yaa magiciisa ayuu isku tacriifinayo isugu sheegay wa yuqaalu fii baabi kulli samaa'in sama kasta albaabkeeda waxaa laga odhanayay markuu maraayo man haada kani waa kuma fayaquulu wuxuu odhanaya jibriilu jibriil weeye muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahin bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiiskani wuxuu u daliil yahay marka furitaan la weydiisanayo in marka meel laga furo ama albaab laga furo cid la weydiisanaayo oo la yidhaahdo waa kuma in lays sheego oo magaca lagu garanaayo isku sheego ayaa laga qaadanaya aan la odhan anaan la odhan aniga weeyi iyo waxaan markaa garasho aan sababayn in shakhsigiisa la garto aan sababayn waa inaan la odhan ee waa in la yidhaahdaa waa jibriil walow haba soo noqnoqoto albaabo badan hadduu markaa kala dambeeyo garaacayo ya waa inuu mid walba markaa is sheegaa oo magiciisa markaa sheegaa sunnadu inay saa taa laga qaadanaya xadiiska sideed boqol iyo siddeetan wa can abi darin radia allaahu canhu qaala kharajtu leylata min allayaali abi dar waxa uu yidhi waxaan soo baxay habeen habeennada ka mida ayaan soo baxay buuri fa idaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yamshi waxdah waaba isagii oo rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam keligii u soconaayo yamshi uu soconayo waxdahu xaaluu yahay munfaridan keligii uu yahay ou keli yahay fajacaltu waxaan gudagalay amshii inaan soconayaan gudagalay fii dilli lqamar ee dayaxa hadhkiisa inaan soconayo bimacnaa ilayska dayaxa inaan ku soconayo faltafata waa jalleecay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa ra'aanii waa i arkay fa qaala wuxuu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam man haada waa kuma kani fa qultu waxaan idhi abuu darrin abuu dar muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanaya xadiidkanna in waxa weeye waxa uu qofku isku tacriifinayo marka la weydiiyo layidhaha kani waa kuma haddii kunyadiisa lagu garanayo kunyada waxaa la yidhaha abu fulaan ama ummu fulaan kunyadaa haddii lagu garanayo hebel aabbihii ama yacni hebel yacni marka hooyadii ama wax la mida ah, ummu fulaan iyo abu fulaan yacni markaa saasoo kale haddii kunyadaa lagu garanayo abu fulaan inuu yidhaahdo ama ummu fulaan ay tidhaahdo lagu garanaayo kunyada isku sheegayaan haddii kunyada aan lagu garanayn abu fulaan ama ummu fulaan aan lagu garanayn ee magaca lagu garanayaana magaca isku sheegayaan marba ka lagu garanaayo ayay marka waxaa cabbirayaan oo odhanayaan marka magicii ma sheegin waayo kunyadiisa ka macruufsanayd oo ka caansanayd magiciisi oo jundub ibnu junaada in la yidhaahdo yacni sida loogu garanaayo jundub waxaa ka badan sida loogu garanayo abudarrin saas aawadeed kii aadka loogu garanayey ee marka aad marka waxa weeye markaa loogu garanaye macrifo badnaa dadka dhexdooda ee aadka ugu caanka ahaa kiibuu isku sheegay dadka qaarkoodna de waxay ku caanbaxaan kunyada qaarkoodna waxay ku caanbaxaan magac ayay ku caanbaxaan waxaana jirta kunyo laqab marka waxa weeye ah oo siiqadu kunya u eg tahay laakiin laqab weeye waxaa ka mid a ah abu hurayra abu hurayra dee marka waxa weeye waxaa loo jeedaa calaa sabiil laqab ayaa looga jeeda waayo dee waxa weeye hurayre cid la yidhaahdo uu aabba ahaa ma jirto waxaa laga tilmaamaya bisadii marka uu sitay ee marka waxawe baa markaa lagu yacni ereyga loogu magacaabay taasina waxay noqonaysaa allaqab bisiiqati lkunya laqab odhah kunya ku yimi ayuu noqonaya marka magaca abu hurayru caan ku ahaa laakiin magaciisa khilaaf badan baa ku jira ee magaca aabbihiiba ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen soddon qowl baa ku sugan xataa in la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu sakhrin baa la odhan jiray waa sidanna way arjaxay culamada qaarkood waxay yidhahdeen daliil caddaynaya ma jira inay saa tahay asmaan badanoo kale soddon uh, qowl baa ku sugan magaciisii magaca abihiiba marka waxa weeye dee ciddii markaa waxay ku caanbaxdo ee lagu garanayo in lagu sheego hadday laqab tahay iyo hadday kunyo tahay iyo hadday magac tahayba inuu isku sheego wuxuu ku caanbaxee lagu garanaayo ayaa fiican xadiidka siddeed boqoliyo koob iyo siddeetan wa can ummi haani'in radia allaahu canha qaalat ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wahuwa yaktasil ummu haani waxay tidhi waa ina abi aalib weeyaane waa ummu haani bintu abi aalib cali bna abi aalib bay walaal ahaayeen magaceedana faakhitaa la odhan jiray qaalat waxay tidhi ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigaan u imi bay tidhi wahuwa huwa yakhtasilu walxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam yakhtasilu u maydhanayo wuxuu maydhanayey wa faatimatu tasturuh walxaal faatimatu faatimo tasturuhu ay asturayso oo mare marka waxaweyn ay ku qarinayso maray saa u haysaa oo ay marka waxa weeye ku qarinaysaa geesaha qaarkood geesaha kale way ka asturan yihin fa qaala waxau idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man haadih riwaayaadka waxaa ku soo arooray inay salaamtay markay salaamtay dabadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam odhanaya man haadihi tani waa faqultu waxaan idhi bay tidhi ummuhaani baa odhanaysa ana ummuhaani anigu ummuhaani baan ahay ummuhaani ayaan ahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqsan kunyadii bay isku sheegtay anay ka hormarisay anaada sideeda inaan loo diidayn baa laga qaadanayaa ee laakiin lagu kaaftamo markaynay tacriif faa'iidaynayn baa la diidaya oo waxay tihi ana ummuhaani anadaa lama diidin marka horeba oo lama odhan sada anaa ugu darta ka reeboo ummuhaani keliya dheh laakiin haddaan ana lagu kaaftoomin ee wixii lagu garanaayey qofku uu ku daro ama magiciisii ama kunyadiisii uu ku daro raaciyo laa xaraj dhibi kuma sugna karaahiyana kuma sugna laakiin karaahiyadu goor may ku sugan tahay waxay ku sugan tahay marka lagu kaaftoomo ana ama wax kaloo aan markaa tacriif laga faa'iidayn sida laha waa qof ama laha waa bini aadam yacni iyo waxyaalo la mida xadiidka sideed boqol iyo labiyo sideetan dabacdaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo sagaashan wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam fadaqaqtu lbaab jaabir waxa uu yidhi ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigaan u imi fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan garaacay faqaala wuxu uhi man haada waa kuma kani faqultu waxaan idhi ana aniga weeyaan baan idhi faqaala wuxuu ihi ana ana ana ana buu yidhi bimacnaa ana anaad leedahay yani waxa weeyaan erayga ayuu istinkaaraya kaannahu karihahaa waxaad mooddaa inuu karaahiyaystay baad mooddaa waayo ana wax tacriifoo laga faa'iidaya ma jiro muttafaqun calayh sababta loo karaahiyaysanaya waxay tahay ana tacriif laga qaadan maayo codadkuna waa isshabbihi karaan oo dadka qaar baa isu cod ekaan karaa amaba codadka qaarkood waa la jiri karaa oo dadka qaarkood baa codaan codkoodii ahayn keeni karaa saas aawadeed inuu ruux istacriifiyo weeyo issheego oo uu yidhaahdo markaysa markaa yani waa hebel uu yidhaahdo wax lagu garan karo markaysaa uu sheego hadda noocan waxaa shabahaysa dadka qaarkood oo kale telefoonnada haddii ay garaacaan oo cida ay la hadlayaan oo layaha waa kuma inuu marka waxaweeye uu sheego markaysa markaa wax lagu garan karo walow qofka marka uu la hadlayaanu garanba ya ama magaciisii wax la mida markaysa markaa uu sheego laakiin inuu iska yidhaahdo waa arday ya yacni kaafi maaha waa arday inuu yidhahdo kuma filla waa yahay marka ana inaan lagu kaaftoomin baa laga qaadanaya calaa kulli xaal waxaa kaloo la mida wax kastoo aan tacriif qofku ka faa'iidayn iyaduna waa la mid iyaduna waa la mid halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk